zuhdi baa la yidhaahdaa marka la soo gaabiyo macnaha wara waxaa weeye qalbigaada iyo niyadaadu waa inaysan adduunyada ku weynayn hamigaada iyo waxaad ku fikiraysa ee ku weyn qalbigaadu waa in aakhare ay noqoto adduunyo waa inayn qalbigaada ku weynaanin hadya goorna aad filata geeri sufyaan athawri baa la weydiiyey ma huwa الzuhd faqaala wuxuu ihi qisaru اlmali wartiqaabu اlmowt qisaru اlamal wairtiqaabu اlmowt hawadaada iyo hankaada adduunyaad soo gaabsato ood meel dhow ku fikirto geerina aad filato had iyo goor aad koranayso qisaru اlmali wairtiqaabu اlmowt alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi yaa tacriif ku sheegay zuhdiga fii kitaabihi majmuuc اlfataawa ibnu qayimna wuxuu yidhi fii madaarij الsaalikiin wa axsanu cibaaratin wa tacriifin fi الzuhdi wاlwarac wadaadka ibnu kamaal baasha ee xanafigana sidoo kaluu yidhi sheekhulislaam wuxuu yidhi zuhdu waxaa weeye tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira daabitkaas zuhdi kama baxo tarku maa laa yanfac fi اlaakhira adduunka iyo ifka intaad joogto wax kastoon aakhara waxba ku tarayn ood ka fogaatood ka dheeraataa zuhdi la yidhaahdaa waxyaabahaad samaynaad la imanayso baad qiimayni shaygan haddaad maanta samayso aakharo wax ma ku tarayaa mise maya jawaabtu waxay noqotay waxba kuma tarayo ka fogow iskaga tag hada huwa الzuhd tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira aakharo waxaan xasana kuu noqonaynin miisaanka kuu culaysanaynin wax kuu taraynin ood adduunka ka fogaatood iskaga dheeraatood wakhti ku bixinin ayaa zuhdi la yidhaahdaa waracana sheekhu wuxuu idhi waa tarku maa yukhaafu dararuhu fi اlaakhira tarku maa yukhaafu dararuhu fi اlaakhira waxa aad ka baqaysa aakhare inuu dhib kuu geysto ood ka fogaatana warac baa la yidhaahdaa waxaan waxba ku tarayna aakhirood ka tagtana zuhdi baa la yidhaahdaa zuhdi hadda inaad fahanteen bay ila tahay axmed bn xambal baa isagu wuxuu yidhi zuhdigu waa saddex qaybood zuhd اlcawaam zuhd اlkhawaas iyo zuhd اlcaarifiina biاllaah min axwaal اlquluub ahaa shaafici wuxuu yidhi axmed baan u dabagalayo kaana imaaman fii amaaniyati fannin wa cilmin buur sideed cilmi ayuu imaam ku ahaa wa minha cilmu الsuluuki wاladab axwaal اlquluub zuhdiyaadka maqaamaat اlcaarifiin asraar اlcaarifiin heer saruu ku ahaa fiqi base iyo xadiid basa nin yaqaanay ma ahayn iyo caqiido keliya ilaahay sida loogu dhawaado iyo quluubta xanuunsan sida loo daaweeyo iyo aakhira sida looga fikiro adduun iyo ifna layskaga urursho ayuu ku fiicnaa wuxuu yidhi marka cilm zuhdulcawaam waa ma caamada zuhdigeedu waa maxay tarkulxaraam caamada zuhdigeedu waxaa weeye xaaraanta oo laga tago ninka caamayga zuhd wuxuu u yaqaanaa hmm, xaaraanta uu ka fogaada zinada beenta xanta xoolaha dadka xaqunaaskao iska oo ugu fiican wa hada zuhdu alcawaam zuhd اlkhawaas muxuu yidhi waa tarku اlfuduul fi اlxalaal tarku اlfuduuli min alxalaal hada waa zuhd اlkhawaas culummada zuhdigeeda iyo fuqahada waaweyn zuhdigooda waa maxay tarku اlfuduuli min alxalaal xalaasha dheeraadka ah een baahi badan kuu hayno ood iskaga tagto quutulyowm iyo cashaawaqadaad haysataa xoogu waa iskugu kaa aadan tahay adduunyadaa badanee xalaashaad sii rahanayso iskaga gaabsato ayaa waxaa la yidhahdaa zuhd اlkhawaas tarku اlfuduuli min alxalaal waa maxay zuhd اlcaarifiina biاllah axmed wuxuu yidhi zuhd اlcaarifiina billah waa maxay waa tarku kullu maa yushhiluka can اllahi subxaanaه wa tacaala tarku kulli maa yushhiluka can اllahi subxaanaه wa tacaala shay walbo ilaahay kaa mashquulinay oo ku hawlinaya oo kodol iyo wakhti intuu kuu keeno waqti kaa qaadanhayo ku mashquulinaya iskagaba tag allu kaa hawlinaya kaa mashquulinaya zuhd alkhawaas zuhd alcawaam zuhd khawaas alkhawaas waa zuhd alcaarifiina bilah nimanka loo yaqaanaa axmedna sidaasuu sheegaa almuhim zuhdigu wuxuu yidhi xasan albasri iyo khayrkii ba yidhaheen maaha in la xidho maro qallafsan oo corcoorsan oo soo duubantay maaha cunto qallafsan iyo yaabis in la isku dilo ma aha in la qabaysan waayo la isnadiinfi waayo timuhu raamaystaan oo injirtu gasho wadandhaha isdaba dhigto zudu waa maxay adduunyo badan baad haysatiide waa in qalbigaada aysan ku weynaanin hada huwa zuhd mar haddaysan adduunyadu qalbigaada ku weynayn waxba agtaada kamaha maalin baad bixinayso dhaafisay nabi maxamed alay isalaat wasalaam boqol malyan iyo labaatan milyan agtaada waxay ka tahay shilin aad bixisay shilin yaroo dhiibtay maalinkaad heshana ilah baad ku xamday maalinkaad wadeen wax culaysoo kugu haysa ma jiro laakiinna waan isognahaye baashi baa meeshan degtay baashi baa meeshan degtay maalinka xooguhu jeebkeennu ku jiro waynu faraxsannahay shaha si fiican loo cabi waa la sheekayn waa la manqixi waxaa weye hawshu way kala degan tahay salaanta si baa loo qaadi si baa gacanta laisu gelgeli xabadkaa la isgelin jeebku markuu buuq ka jirana waad ogtihiin hawsha jirta walbahaar baryahan badda ay u kacsan baad waad xoqan xaaladaadu ma degano iskuma aadano lambaruhu waa khaldan yihiin hadalkaadu ma toosno taa macnaheedu waa maxay qalbigeenna maxaa ku wey xub اdunya xub اdunya saa darteed jamaaca min aلsalaf min aلصaxaaba malyan dheer bay ahaayeen wamaca dalika agtooda adduunyada qiima kama lahayn wax bixiya haddii la yidhaahdo waxyaayano dhan bay dhiibayeen yaad oga soo tagta carruurtii iyo maxastii ilaahay baan oga soo tegay waxay ku hayso ma jiraa maa dara cumaanu maa facala bacd اlyowm laakiin hadday baashu halkaadan ku weyn tahay sidii odayga soomaaliyeed ee qaaraanka loogu tegay ee wax bixi ee yidhi ii kaadi horta aan niyayste galabta ii soo noqda inaan qaaraanka bixiyo horta waa inaan qalbiga ka dhaadhico yidhi horta naftayda ay aaminto waxa lacagta waata waad haysaa akoonku u buxaa khaanaddu wataa ka sii jeedee naftu inaan ka dhaadhiciyo jirkaygu u aamino maanta inaan qaaraan bixiyo maad fahamteen hadda gor ba idinka sheegayn asaga kulligiin baa sidaa ah ma aha waa nimay ku taalla iyo nimay ku timid baashaan iska fujiya baashaan ma iska fujiya <clears throat> zuhdigu waa intaa wax kale ma aha قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون إلهي سبحانه وتعالى تصالح عقلئة وحسئة أيو إنك سينيا adduunyada xumaanteeda iyo liidnaanteeda iyo saysan waxba ogu fillayn ay u tahay hoos galabeed iyo dhaan dabagaalle buu ilahay naga siinaya innamaa maalu xayaati اddunya adduunyada soke ama adduunyada nolosheedu tusaalaheedu waxaa way iyo sifadeedu inamaa maalu alxayaatu inamaa sifatu alxayaati dunyaa noloshan adduunyadu tilmaanteedu iyo tusaalaheedu waxaa weeye kamaa'in roob oo kale biyo kale anzalnahu min asama cirka aanu ka soo dejinnay fakhtalada uu isku darmaday bihi bisababi ilmaa biyihii roobka dartii waxaa isku darmaday nabaatu اlardi dhulka nagaadhkiisii iyo wixii ka soo baxaayey roobku daada waa aragtay waa innaga hadda soo sheegnay saddex sirood baa jirta sir culummo sir haween iyo sir dhuleed sir dhuleed ma sirta haween waan eedooyin badan baa lagu eedeeyey telefoonno badan ba soo dhacay laakiin anu ma dhihina waa la dhihi jiray almihim markuu roobku ku doo dhulka haddana doog baa ka soo bixi dhulkii foosha xumaa ee madoobaa ee hiilku ka muuqday wuxuu noqonayaa meel cagaaran oo ishu qabato ishu ku dogsato oo lagu nastuu noqonaya nabaatul ardiga de mima yaakulu nnaas dadku waxay quutaan ah badarkii beertii walancaamu xooluhu calfadaan daaqi iyo doogi xataa idaa akhaati اlardu zukhrafaha dhulku markuu qaatay quruxdiisii uu qaatay bimacnaa markuu dhuantay dhirtu u baxday oo dalagu baxay oo beertu baxday oo baalladu saa u dhacayso shimbirku degahayo iyo dabayshu saa u marayso waxaa dhihi shugsaabayaa ku daya xaaladda xataa idaa akhaat اlardu zukhrufaha ay zahrataha zuhrufku wax lagu qurxiyaa la yidhaahdaa zakhaarifta markay dhulku u qaato biliciisu uu qaatay oo dhul ishu qabato u noqdo wazayanad watazayanad bay asalkeeda oy isqurxisay quruxsanaatay oo wadanna ay u qaateen ahluha adduunyada nimankii beeraha abuurtay ama xoolaha dhaqanayay annahum ayagu qaadiruuna calayha inay goosanayaan annahum qaadiruuna calayha ay calaa amaratiha wa calaa xasaadiha waxay iska dhaadhiciyeen kii gaalkii soo yidhi ma filahayo in hawshaani wax iska bedelahayaan haddii aakhare lii celiyana daaraa baa ka sii dari adduunka ninka ku fiican ee maaldheer maalqabeen ku ah ee ku ladan iyo aakharana ku dhuflayn buu iska dhaadhiciyey dabaalnimadkiisii oo wadanna ay moodeen ahluha adduunyada dadkii danaynayay annahum ayagu qaadiruuna inay awoodaan calayha ay calaa dheefsigeeda weeye iyo inay nacfistaan oy goostaan oy beertan bakaar ka dhigtaan oo xoolahan ka dhashadaan ataha waxaa u yimid adduunya iyo howlaheedii amrunaa ciqaabtayadii hamadayaa ku fadhiisanaya baraf baa ku fadhiisanaya dabbaaba qabsanaya duufaan baa lagu saydaynaya leylan habeennimo aw naharan ama dharaarnimo fajacalnaha waxaan adduunya ka yeelay iyo quruxdeedii xasiidan ay maxsuuda mid la gooyo oo la baljiidhay aciil bimacnaa mafcuul weeye huna idan wixii taagnaa ee quruxsanaa ee saa hal mar ba lagu kala tagahayaa col ilaahay baa galay ciidan ilaahay baa galay kaan lam taqna ay kaan lam takun bilams shalayba inaysan jirin oo meeshan bilic iyo il quruxsan iyo tigaad iyo nagaadh iyo doog iyo daaqsan aysan ku olin oolinbabaad moodaaba weligeedba uusan wanaag kadaalika sidaas aydiin soo sheegnay baanu faslulaayaat aayadaha rabbi kutusahay u caddaynaa wey kullu maa yadullu cala allahi subxaana wa tacala wa calaa qudratihi baa aayad la yidhaahdaa waa daliil jusi oo wax kasta kutusahaya way dhacdaa weeye wayna iman liqowmin qolyaaan u caddaynaa oo wax ku qaadanaya yatafakkaruuna fikiro oo maankooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda la tashado xaqiiqada runta a garta hooskan iyo hawadan aan ku dagmin biyaha iyo adduunyada ilaahay subxaanaه wa tacala in badan ba isku matalaa qur-aanka soo noqnoqotaa wayba soo noqon doontaa culimmadu waxay yidhaahdaan biyo iyo adduunyo in badan waxaa laiskugu shabbahaa toban munaasabaa ka dhaxaysay dheheen way tiriyeen culummadu culamaa الzuhd والraqaa'iq culamaa الsuluuk واladab والsuluukiyaat aad bay oga hadleen dhowr um, xikmo keliya idinka soo qabto waxay yidhaahdeen waxaa ka dhexeeya adduunyada iyo biyuhu waxaa ka dhaxeeya dhowr munaasabo kow waxaa kaa biyo intay yaryihiin bay ku anfacaan hadday bataanna dadkay halligaan soomoola socotaan biyuhu xoogow baahidada ka badan hadday noqdaan ee way adduunka rogayaan roobku markuu doo hadduu baahideenna ka bato guryuhuu dumin oo beertibuu la kici oo farquu jeexi laaguu jiixi webigiibaa fatihi gurmadaa iyo biyixidheen baa lagu waalanhayaa biyo hadday baahidaada ka bataan waa halaag iyo baaba wakadalika addunya adduunyadu hadday kugu badato hee ruuxa way halaagaysaa way baabi'inaysaa aakharay siijinaysaa intay yar tahayee ayaad rabbi xusuusataa allahuma ajcal risqa ala muxamadin quuta waxaan jecla maalin inaan qadeeyo oon ilaahay u shugri maalina aan baahdo oo ilaahay aan u sabro cashaawaqado saaca bisaaca waxaa ka mida ah culimmadu iyo munaasabadka ka dhaxeeya biyuhu way socdaan asalkoodu way qulqulaan hadday bataan way dareeraan hadday yaryihiin way qulqulaan ma istaagaan wakadalika dunya laa tastaqiru cala xaal adduunyaduna sidoo kale weyo meel kuma nagaato adaa lagaa shubi hebel baa lagu sii shubi waa laga xawuli kii shalay malyandheerka maanta waa sabool dagaag caydh weeye kii shalay caydhahana maanta waa maxay waa malyandheer ma fadhiisata sideeduba saacadahay kula joogto ka faa'iidayso aakhara kaydad ka dhigo ilaahay ugu dhowow wax badan sadaqayso diiwaanaha iyo kayadkii bakaraha akhra buuxso wayba iska tagahayaan biyuhuna waa sidoo kale hadda markuu roobku do'o haddaadan golshin iyo garbe iyo meel u qodna ama dhiil u horsana iyo haan iyo hawlo biyihii waa tageen qaybna dhulkay gelayaan qaybna tagaba meelkaysii mareen boqol kilomitr bay aadeen waxyaaba munaasabad badan baa ka dhexeeya munaasabada saddexaad ee ka dhexaysa waxaa weeye biyuhu hadday meel ku nagaadaanoo in badan joogaan way fasahadano way uraano way qurmaano way ajoobaan sunbay isu beddaanoo dadka way dilaan ma dheefiyaan waagadan xoolahana waa laayaan wa kadalika adunyaa hadday shaqo kaa dhigatoy cabbaar ku saaraato biixday kaa jabinaysa ayadaad aamini innamaa waristuhaa kaabiran can kaabiran baad la kacdoo beenaale ah inaad adugu leedahay ismoodsiini inaad waari baad moodi waad ku nafbixi sida goofanihii baad nuugi kadib baad dilaacdina qac malakumowd baana qoorta ku qaban munaasabaad badan ilaa toban munaasabay sheegaan culamaa eh, eh, azuhdiyaat wasuluukiyaat saddexdaasaa inoogu filan baan filaya saasuu rabbi iskugu xidhahayaa ku khaldameen way baasha ayada wa qaala tacaala rabbi wuxuuhi wa tacaala ilaah wuxuu yidhi kale wadrib lahum nabi allow gaaladan xaqa rabbigayda firtay diidda ogu tusaale tusaale ahaan u sii maal xayaati dunya adduunyada tilmaanteeda iyo xaqiiqadeeda waxay tahay maalka ama waa xaqiiqa ama waa sifa intaba salafku waa sheegeen iyo ahlu tafsiir culays kuguma hayso xaqiiqat dunya waa maxay kamaain biyoo kale ogu tusaale biya u tusaale ah weeye anzalnaahu aan soo dejinna min aلsama faاkhtalata bihi bisababi اlmaطari taaqsin iyo doogaad iyo calaf iyo wax la quutuba ilahay biyu ku soo saaraa nabaat اlardi dhulka nagaadhkiisii iyo wixii biqlaya baxayay baa ku soo baxay faasbaxa wuxuu noqday nabaadkii iyo dhirtii iyo daaqsintii hashiiman faciilka horaad soo martana mahshuuman mid la burburiyo oo la digeeyo oo la jajabshay tadruuhu ay qaadayso bitinayso alriyaaxu dabayluu noqonaya marka qurux meeshuu quruxsanaa waa la daaqi balow bay noqon waxay noqonaysaa way burburi habaas baaba ka marka dambe fidaaba ka kici caws wuu duugoobahayaaba wixii quruxsan dhan baa isbadelaya waagi dambe cagta iyo lagu qaaday iyadoo dhan jiidh baa laga dhigay dabashaa qaadaysa cawska iyo iyo wix burbur oo dhanba idan adduunyana waa marka hore intay isku kaabisho ood aaminto ood wax ismoodo yaa habeen madow lagaa qaadi ama way ku dhaafi amadaa lagu dhaafinba wixii aad shaqaysatay baana ku hor yaalla wa kaana allahu subxaanahu wataala ilahina wuxuu ahaaday ama yahay had iyo goorba calaa kulli shayin shay kasta muqtadiran ay qaadana mid awooda inuu haddaba idinka shubo idinku shubo idinka sii qaado rabbi waa awoodaa almaalu hantidu iyo walbanuuna wiilashu ziinat lxayaati dunya noloshan haddaada joogtana ifka ah quruxdeeda bilicdeeda wey wax kaloo qabtaan ma jiraan wاlbaaqiyaat الصaalixaat hadhaaga wanaagsan ee raandhiiska leh waa salaadaha shanta arkaan اlislaamka laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah subxaan اllahi walxamdu lilah walaa ilah wallahu akbar walaa xawla adkaarta salawaadka wax walboo khayra baaqiyaat saalixaat salafkii nin walba meel buu ku dhuftay laakiin gebagabadu shay kasta oo ilaahay aad ugu dhowaanayso waa min albaaqiyaat asaalixaat waa waxyaabaha hadha ee raandhiiska leh een adduunyadoo kale ahayn adduunyadu waa hoos galabeed weeye waa dhaad dabagaalle waa wedhwedh waxbaad moodi kadibna waa kaa dhaqaaqahaya laba gelin wاlbaaqiyaat الصaalixaat waxyaabaha hadhahayee raandhiiska leh weliba wanaagsan ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga hawaabka min addunya addunya kuwaasa ka khayr badan wa khayrun wanaagsan aman xagga rajada ruuxuu muslim rajeeyana oo qalbiga geliyo isku halleeyana baaqisalaatka ka wanaagsan adduunyo addunya way ku khatali ma waxay ku tari ma jirto laga shaqaystaa oo aakhara wax laga dhigtaa la iskuma halleeyo wa qaala tacala rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala iclamu ogaada anama alxayaatu dunya adduunyadan soke adduunyada nolosheedu waxaa weeye lacibun ciyaar weeye dheeldheel iyo walahawun bardoodan weeye lacibkiiyo lahu way kala duwan yihiin lacibku waxay caruurtu ciyaaraan caruurtu maantao dhan bay ordi oy ciyaari wax tuur wax fiijin iyagoo daala bay soo daadanayaan laakiin lahu waa ka duwan yahayoo waa ciyaar macsi ay ku jirto heesta iyo riwaayadaha iyo filimada iyo ciyaarahan la bardoodnima la islaayo iyo kuwan la isbeero soo arag waa lahwi dembi ku dheehan yahay ciyaar dembi ku milan yahay ayaa lahwiga la yidhaahdaa asalkiisu marka lacib iyo lahwa la kala sheego midna waa ciyaar madax bannaanoo carruurta iyo dadka maxastaa sameeya lahwiguna dadka waaweyn dhallinyaradaa sameeyo waa ciyaar iyo dheel iyo baashaal uu ku milan yahay xumaan ay ku milan tahay inta badan aan ka madhnay adduunyada sidaasuu ilahay subxaana wa tacaala inama alxayaatu dunya adduunyadu noloshoodu inay tahay ogaadaa la yidhi lacibun dheel iyo walahwun bardoodan ama baashaal iyo wazinatun qurux iyo bilic yar wey watafaahurun faan weeye baynakum dhexdiinna anaa kaa xoolo badan anaa kaa guri dheer anaa kaa landheraysan anaa kana anaa kana anaa kaa murqaweyn howlo badan waa intaa un waa laisku siraan wax kaloo meesha yaalla ma jiro iyo watakaaurun fi lamwaali walawlaad iyo kala badsi takaaur waa tanaafus in lagu faantamo maalka iyo ubadka anaa kaa xoolo badan anaa kaa carur badan ilahi wuxuu ihi kamali haysin roob la tood tahay roob bay la mid tahay adduunyadu acjab alkufaara gaalada uu yaabgeliye ama ay u bogeen nabaatu nabaadkii wixii ka dhashay kufaar gaaladaha loo daayo wadaadda waa musaariciinta la yidhahdaa iyo zaraaca la yidhahdaa iyo kufaar kufaar maxaa loo yidhi muslimiintu waa ku farxaan adduunyadu waa ku farxaan laakiin inta badan gaalku suu adduunya iskugu halleeyo oguna farxo ruuxa muslimka ah oguma farxo ayagaa lagu halqabsada marka wax kaloo meesha ku hayaan baan jirine idan waa roob da'ay oo wixii nagaadha ama dooga ama dalaga ka soo baxay gaalku uu ku farxay uma yahiiju markaasuu ingegaya oo qalalayaa oo bidaaya fa waxaad arkaysaa musfarna isagoo jaallaah laankii laantii cagaarka ahayd iyo caleentii cagaarka ahayd ee ishu u ronayd oo durba dhayluuqday ama dhardhay midabkeedii isbedelay casus yeelatay qorax u ekaatay galabeed baad arkaysaa oo jaallo noqotay uma yakuun intaa kadib wuu ingegahayaad kadib cagtaa u dhici waa lagu istaag muxuu noqonaya burbur uma yakuunu xutaaman burbur buu noqonayaa shay la burburshay oo wuxuu anfici jiray ilaa ooma roono calaf ma noqdo lama quuto dunya wax ma taro dad wax kuma qabsadaan adduunyana waa sidaasoo kale ilahi wuxuu uhi wa fi laakhirati cadaabun shadiid aakhare cadaabku daran baa jira wa makhfiratu min allah dembidhaaf xagga rabbigay baa jira wa ridwaanun raalli noqosho ilaahay dadku doorto ka raalli noqon baa jira wanaag iyo cadaabba waa is ag yaallaan wama alxayaatu dunya nolosha soka ma aha iyo ifkan aad joogtaan ilaa mataacu lquruur badeeco iyo bilic lagu kadsoomo waa badeeca iyo bilic lagu kadsoomo waa mataac mataacu waxyaabaha dadku ay nafta ku sasabaaneen macnaha layna adduunyada ah waa wax lagu kadsoomo cawsgeeriyaad weeye adaa wax mooda laakiin waa ku dagahaya wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi zuyina linaasi dadka waxaa loo qurxiyey oy jecel yihiin lana wanaagsan xub shahawaat naftu waxay jeceshahay xub shahawaat kul ma tashtahi اlanfus baa shahawaadka la yidhaahdaa shahawaadka jacaylkooda ayaa nafta loo qurxiyey oo min annisaai dumarkaa la jecel yahay walbanin wiilashaa la jecel yahay wاlqanaaiir xoolaha badan baa la jecel yahay alqanaaiir waa xoolaha badan baa qanaaiirta la almuqanara la ururshay xoolaa la ururiyey akoon laga buuxshay ee xero laiskugu geeye meel lagu ururshay baa la jecel yahay uluuf mualafa iyo qanaatir muqanara iyo jamuuc mujamaca waa isku macno oo min adahabi dahaba iyo walfidati waxaan silfirka a dhahdaanee maarta la yidhaahdo maarta u yar eg fidada la yidhaahdo iyo walkhayli lmusawama iyo farda la suntay ama la calaamadeeyey ama boqori dhaco loo xidho la qurxiyey labada macnaba waa lagu sheegaayo walancaam xoolaha saddexda maysiya lo iyo geel iyo ari inta waa la jecel yahay waxay ka mid yihiin xubu shaawaadka shawaadka la jecelyahay ka mid yihiin walxari dalagiyo beerti baa la jeclaysayo jecel yihiin daalika waxaa lasoo sheega beerihii wix ka soo baxayay xoolihii noolaayay la dhaqanayay fardihii lagu duulayay ama lagu xaragoonayay dahab iyo fidadii lacagta ahaa xoolo badanoo la ururiyo wiil farabadan dumar quruxsanoo farabadan badan kulli daalika dhammaantii mataacu lxayaati اdunya ifka raaxadiisa weeyaan waa ifka raaxadii waxay ilku doogsato maalma ay ku waxaa weeyaan ay wax moodo ay ku daganta wey wallaahu cindahu xusnu lma'aab ilaahay baana agtiisa waxaa taalla oo ilaahay agtiisa waxaa yaalla meel wanaagsanoo loo noqdo noqosho wanaagsan alla agtii bay taallaa meel laysku hadlayo oo wanaagsan alla agtii bay taalla midaani wax laysku hadlaya mee waa wax lagu dagmo cawsgeeriyaad weeye cawsgeeriyaad ma taqaanaan cawsgeeriyaad waa cadka burka ama cawska quruxsanee meesha dakhalka ah ka baxa dakhal meel webi ahoo dakhaloo iyo xaasku muraajinhayo hilana aan ahayn meeluu neef wax ka dayn ahayn baa lo'du ama neefka geela wuxuu ku arkaya laan ka fororta oo quruxsan ama saca u arkay caws fiican qabsuu dhihi laac lugtaa u fakan haye cawskana ma gaadhin saaduuba u dhacan yaxas baa kala tuuraya hashi laacdeedah dalow dakhal bay ka fakanaysaa shalaqowti bay ka dhici biixiday ka jabi waa la weydaysanhayaa cawsgeeriyaad wey dadku dilaa quruxda saa qabo qabo qabo adaa ku tagahaya adduunyada waa sidaa laac gaadh u leedahay waa un lagaa sii qaadi markaad ogu roonta haddii kale aafo kalaba kugu dhici layskuma hadlayo waxaan ama alla agti waxaad dhigato waad isku hadlayn xusnu lma'aab xusnu lmarjic wاlma'aal aayatiin wanaagsan iyo noqosho wanaagsan iyo waxaad isku hadlayso wanaagsan alla agti wixii aad dhigatay weeye wa qaala tacala rabbi wuxuu uhi yaa ayuha الnaasu dadow ina wacd allahi xaqun ilaahay yaboohiisiiyo ballankiisa uu ballan qaaday inaad u noqonaysaan asagood mudanaysaan oo ladin xisaaba oo ladin soo bixin iyo qiyaamo xaqun dhab weeye laabudda inuu yimaado wey wacd allahi waa maxay albacu wاnnushuur waa maxay waa iqaamaة اlqiyaama nasb اlmawaasiin albacu wاnnushuur alxisaab waa shay xaq ah ina wacd allahi xaqun dhab weeye falaa tagurannakum alxayaata addunya noloshan adduunyaysan idin kadinin yaysan idin dagin waa dagantihiine walaa yagurannakum billaah ilaah yuusan idinku dagin ama idinka duufsanin alharuuru shayaankii dhagarta badnaa haruur facuul waa taqaanana waa shayga mubaalaqa ku jirta waa nin dhagar badan kaarta badan xeelad badan meel cidlo kugu cishan markaasu waxaan jirin kuu dhiibi halkaasad ku dhuflayni naftaa kaaga bixi asna kugu qoslahayaa waxaad u rafaantadan ku qoslahaya intuu ku dago ku aafeeyo bidcuu kuu dhiibi gaalnimu kuu dhiibi halkaa ku dhufle alla ugu dhowbu ku leeh caamilatu marka taslaa naaran xaamiya ciyaadan billaah adduunyaysa idin dagin shaydaankan dhagarta badan yuusa idin dagin ilaahay ka cabsada wa qaala tacaala alhaakum اtakaatur waxaa idin mashquuli alhaakum ay ashalakum waxaa idin mashquuliyo idin hawliyey oo aacada ilaahay iyo jidkiisa idinka mashquuliya attakaauru xoola badsi barakan lagu baratamo adduunye iyo waxbadsi xataa zurtum ilaa aad booqateen almaqaabiro qubuurta aad booqateen oo intiinu intaad isu tirsataan annaga ree hebele intaasaan nahay an boqol wiil baa naga ciidanta laba boqolla baan dhowd nalaga dilay ku dar toddoba boqol baan nahay macalqubuurti baa la xisaabaya dadkii dhintay ee aakharaada baa la xisaabaya qolyaha sidaas ku fasira laakiin tafsiirka loo badan yahay xataa zurtum almaqaabira waa maxay ilaa ay geeridu idin qabatay saad u lahayd adduunyo badso mawdkii baa qaban qubuurtaa laydin geenayaa wey xataa zurtum ay xataa adrakakum اlmowt wa antum calaa tilka alxaal idinkoo sidaa ah, oo wax ku tartamaya oo hebel baa ka xoolo badan oo sanka un hanqalka taaga oo iimaanku idinka tegay unbaa booca laydinku dhufan qubuurtaa laydin geed waxaad ku tartamayseen aw ahaate wixii yaraa eed shaqaysateed aakhare gaysateen baad baxsan kallaa ilahay wuxuuhi saad mooddeen ma aha mashquulka aad ku mashquushiyeen wax badsi iyo tartan adduunyana id anfici maayo sawfa taclamuun wallee dib ka ogaan doontaan waxa idin anfacahaya iyo xaaladda xumeeda ku sugnaydeen sawfa inda cinda annasci bay salafku ku fasireen markay naftu kaa baxayso yaad ogaanaysaa adduunyadii aad ku hawlisay waxa ay ku dheefisay cidhabxumada caaqibaxumadaada ilxumadaada xilligaasaad ogaanaysa maxaa yeele nin walba markay naftu ka baxayso wuxuu arkahayaa meesha u dambaynaysa naftu markay baxayso warkaadu waa cad yahay adoon kaa dareerin malaa'igta soo fadhiisanba waad arkiba nina malaa'ikatu raxmaa soo fadhiisan oo cadcad oo quruxsan oo maryo quruxsan wadata oo carfaysa barafuun iyo cadar saa loogu jebiyey malakumoodow nafta soo saaro nagu soo wareejiba way sugayaanmalkumod xilkiisu waa maxay naftu inuu jidhka ka siiba keliya jidhka iyo ruuxdun buu kala siibaaba asagu qolofku xagga u dhigi naftu ka bixi waxaa la wareegi malaa'ig kale malaa'ikatulcadaab oo dhulka salkiisa kula aadda ama malaaigtu raxma sama cirka kula aada cinda nasci baa la kala bixi waxaanaad ku adduunyada iyo tartanka xumaantiisa iyo eelxumadiisa waxaad ogaan doontaan saufa taclamuuna cinda nasci alruuxi min aljasad ilahi wuxuu uhi uma kala maye haddana maya wey waa tawkiid bacda tawkiid saufa taclamuuna xaqiiqada waxaad doontaan qabriga markaad gashaan sawfa taclamuuna xaqiiqat اdunya wa ma'aal الtakaauri waxaad ogaan doontaan he cinda dukhuuli اlqabri qabriga markaad gasho in gogo laguu dhigo daaqad janna laguu furo iyo in laguu soo afo jahannamiya qiiqeedii humraheedii markaas warku caddaan doonaa wey midna waxay u noqotay cinda almowti midna waa maxay waa cinda اdafni fi اlqubuur kalaa ilahay wuxuu uhi maya saad moodeen ma low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiin cilmi dhab aad ogaan lahaydeen lama alhaakum اtakaauru lowdan jawaabteeda way go'on tahay waxaa loo gooyey lilcilmi bihi horaan baa la soo sheegay alhaakum اtakaaur haddaad iimaan dhaba leedihiin ama xaqiiqada jirta ogtihiin tihiin adduunya idiin qaymaysan tahay aakharo miisaan idiin saaran tahay idama mashquuliseen umaydan ku hawlanteen adduunya tartankeed iyo baratankeed lama alaakum takaatur wey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi oo kale wama hadi alxayaaة اdunya noloshan aad joogtani ma aha ilaa lahwn dheeldheeliya ciyaar ilaa lahwun cafan baashaal ma aha iyo walacibun ciyaar waxaan ka ahay waina daar alaakhirata daaradta dambe oo aakhira ah lahiya ayadaa nolol al ayadaaba noloshi ah hiy daar اayawaan daarta nolosha alxayaat alxaqiiqiya aakharay taallaa wey ama adduunyadu waa iska dhalanteed ciyaar lagu daalay oo maxaa iigeeye layidhi oo kale wey ood eedday dad baratanto dhiidkaa yimaado iswaasho hadhoodhihi keenisiya waan kicil ahay waa rafaad mar hore wax fiican baad moosi kadibna waad iidi waad calacaali caw dhan baad taahay faylasha iyo murqahoo dhan baa ku go'ay adduunyadu waa iska sidaaba iyadu sideeduba ama nolosha dhabtee lagu nasto aakharay jirtaa low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen waxa alla agtiisa iyo adduunyo xumaanteeda wlaayaatu fi lbaabi baabi zuhd aayaadka ku zuhdiga ku yimid kaiiratun mashhuuratun way badantaho aad bay caan tahay laakiin intaasuu aan kaaga gaabsano in badan buuba sheekhu sheegay raxmat ullahi tacala wa ama alaxaadiiu axaadiista baabka ku timid fa akaru way ka badan tahay min an tuxsara in la soo koobo axaadiistu ayadoo lamaba awoodi karo aayadaha wax laga sheegi karaaye axaadiistu waa cararkawa hadday aad u badanto la koobi karin fanunabbihu waxaanu baraarujinaynaa biarafin minha dacal iyo qayb ka mida ah axaadiita zuhdiga ku saabsan calaa maa siwaahu intii kaleaan ku baraarujinaynaa qayb baan kuu sheegi tusi karta waxa ka maqan waxaan kugu farfiiqi wax yarood wax weyn ku garato dhowr xadiis baan kuu sheegi oo ku ogaato moolka ka dambeeya ee axaadiista fara badan carrabka waaga ah sidaasuu imaamku u jeedaa axaadii baa ku yimid shayga u horeeya akhre lagu weydiiyo fii musnad axmed bisanadin jayid shayga u horeeya ruuxa muslimka a la weydiiyo waa asixatu walmnu nicmada u horaysa lagu weydiin ilah wuxuu odhanaya miyaanan kuu nicmaynin waa dadka ugu faqiirsanaa ilaahnicmo saasa maba araga qaxar iyo rafaad iyo shiddo baan ku soo baaba'aye weligay fartayda ma leefine ilah wuxuu caafimaad ku siinin ha alla waad isiisa si nabada dhowr beri ku soo toosin ha nicmada abaalkeeda aw innagu xoolo badan iyo xisaab baan raadinaynaa caafimaad baad ku wada fadhidaa waa wada taagaysaan soo nicmo weyn maaha fadhigaa yarkaa qolyada malaayiin ku iibsan lahaad fadhidaanu helaynin niman baa godad ku jira oo le goormaa guruus misl kugu fadhiisanayaa meeshuu mara nin baa ka baqahaya in gooxb lagu kala gooyo oo nabad haysanin gabadhii maay tidhi soomaaliyeed xero rageed waa maxay xero rageed guri rageed waa maxay waa nabadda haddee ninka ragga xaggee seexdaa meel nabad ka jirto hadii kale suusuunka ugu taagan yahay soorka oo la taagan yahayba ku nafbaxaya in ku gelaysaa idan asixatu wاlmn alam nusaxi laka jismaka wanurwiika min almaai اlbaarid baa ilahay odhanaya miyaan caafimaad ganka iyo shirka laguu gelinin biyo qabowna aadan ka dhargin maxaa dhibka kaa maqan muxuu yahay asixatu wاlmn aad iskaga ilaaliya wax weynoo idinka maqan ma jiro idinkaa iswaalahaya baashan yaan lagu hanqaarmin dadka ahlo adduunyadana markaad xerta tahay lalama sheekaysto lalama saaxiiba ha u tegina qolyaha suuqleyda ee xasaabaha kala roge ee shaqaysta markaad ugu xirowto wax baranayso salaan ha u dhaafin hebelow see leeyaha haye khayr banu is warsanaya salaamo ka carar adoo kitaabkaada qur-aanka iska aaminsanoo tafsiirkaada iska wato xadiidka iska akhrisanhayo iska degan maalinna koobka shahla maalin la waaye umbaad nin kuleeg la sheekaysanoo xoogow shilma kala rogaaya sanadkan waxaan fid boqol kunoo dolar weligaana mada maqalba gababan baad ka carari kitaabka toori suuqun baad fanna'a ku dhihi iimaankii baaba lagaa qaaday marka dambe walidaalika nabigu waxaa lagu yidhi laa tamudanna caynayka ilaa ma matacna bihim idan waa zahrat alxayaatdunya linaftinahum fiih sidaaduba indhaha looma taago lama saaxiibo lama gacalsado nin aan kugu ayni ahayn xagga adduunyada Eh, laba xaalo ninka ka hooseyaa la fiiriya laba xaalona ninkaa sareeyaa la fiiriya cilmiga iyo cibaadada waxaa la eegaa oo lagu dayda oo lala tartama ninka kaa sareeya caafimaadka iyo iyo calafka adduunyana waxaa la eegaa ninka kaa hooseeya inta yartay caafimaadku haysatinimaan haysanin cidgalkaad cidgalaysa mid baan haysanin waxba haan qaltaagin qaabkaasoo loo kala qaybiya وancam bni cawf alansaari alansaari waa ixtiraazu can camr bni cawf almusani saxaabi asagoo ku magaca oo isku aabana yihiin baa agga nisbada magacna waa wadaagaan aabbahana waa wadaagaan laakiin waa laba ninoo laba kala qabiil ah camr bn cawf almusani baa saxaabigaa la yidhahdaa saxaabigana waa camr bn cawf alansaari albadri waa nin badri ah halka xadii buru kutub sita ku leehayba radi allahu tacaala canhu ana rasul rasuulka ilaahay bacaa wuxuu diray abaa cubaydata ibn aljaraax caamir buu nabigu diray saxaabigaas waa tobankii jannada loogu bishaareeyey saxaabi ka mida weeye saxaabigaasu nabigu diray xagee u diray ilalbaxrayn baxrayn buu u diray baxrayn waa meeshan hadda ay ku taallo dhulkan qatar iyo baxrayn ay ku yaallaan baa baxrayn laisla odhan jiray hadda la kala qaybiyey yaa laisla odhan jiray sanadkii sagaalaad buu nabigu diray caamal wufuud sanadkii loo yaqaanay sanadkii intay gaala jabtay nabigu meel walba qabtay carab warkeedu ka soo farxashay ee u gudbay inuu u gudbo qolyihii kale ee majuus iyo nasaari iyo u gudbo ayay ahayd baxrina marka waxaa ka talinhayay majuus baa deganayd in yaroo nasaara ah aqlabka dad nool waxay ahaayeen majuus bay ahaayeen jizyadan dadka laga qaadayeyna waa dad majuus u badnaa wey dabcaabud bay u badnaayeen wax yaroon eh, nasaara ku jirta nabigu saxaabiga abaa cubayduu diray ilal baxrayn buu u diray ya'ti ay liyaatiya bijizyatiha suu u keeno soo urursho jizyadoodii lagu xukumee nabiga ay ku wada heshiiyeen riwaayo marka uu ka tegay baa jirta uu gooyey nawowi ikhtisaar u gooyo kuwa caddayn lahayd wa kaana الnabiyu sal lay slam saalaxa ahla alkhaybari cafwan saalaxa ahla albaxrayn sulxi markuu nabigii saxaabadu ay dul fadhiisteen bay dhe nabi soo duuline aanhi wada hadalno waxaan ogolle xoola inaan bixinno nabadna aan heshiis bixinno oan halkanaga iska joogo idinkuna kale ku duushaan xoolahaasay ogolaadeen sanadkii sagaalaad ee hijrada wa amara calayhim alcalaa ibn alxadrami saxaabigaas nabiga amiir oo ka oo yidhi halkaa ka tali kana soo urura iyo jizyada bukhaari baa lafdigaa iska leh muslimna waa idan sidaas weeye faqadima wuxuu la soo galay sanadka koobaad ee hijrada wuxuu keenay oo sanadka sagaalaad ah, bimaalin buu abi cubayda min albaxrayn buu kala yimid maalkaas inuu ahaabaa la sheegay oo kun oo dirham iyo fid iskugu jirta fid iyo dahab iskugu jirta oo kun oo dahab iyo fid iskugu jirtuu keenay maal aad culus buu keenay fa samicat alansaar ansaar baa maqashay maxay maqleen biquduumi abi cubayda abi cubayda inuu soo galay oo madiina yimid baxraynna ka yimid afkuna u buuxo awr iyo u wada dameero fawaafow salaaة اlfajri salaaddii fajar bay yimaadeen min almuwaafaati wahuwa alliqاء wاlityaanu waafaytu fulanan baadihi idaa laqiitahu waataytahu ayb fawaafow salaaة اlfajri salaaddii fajar bay yimaadeen maca rasuulilahi bay la tukadeen oo soo tukadeen maxaa saa loo leeyahay asal waxay ahayd xaafad walba masaajid baa ku yaalay qoom walba marka masjidka xaafadooda ku yaalla ku jamaacadaan ku tukadaan jumcada unbay nabiga masaajidkiisa isugu iman jireen muslimiintu maalinka jumcada ah. wixii nabiga u dhow xaafada u dhow masaajidka nabiga ku tukan jireen laakiin xaafadaha foogfoog nin walba masjidkiisuu ku tukan jiray oo meeshaa ku yaalla markuu nabigu iskugu yeedho ama duulaan eh, unkada eh, la asaasayo ama la unkahayo ama nabigu yidhi imaada ama xaalad soo korodo nabigu masaajidkiisu wuu soo buuxsami jiray salaadda fajarna waxaa laisku ogaa in dad yar ay ku tukadaan masjidka nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam maxaa nin walba dadkii foga xaafadoodi bay ku tukanaya masaajidooda idan falamma sallaa rasuulula rasuulka ilaahay markuu tukaday insarafa salaaddii buu ka baxay fatacaraduu lahu nabigay u bambaxeenoo waa istuseen ansaar ayagoo fara ishay nabay kala hadleen mar waxaa jira ruuxa moogta muuqaalkaadaad ku baryay waad istusi xaggaad kala wareegi dhankuufinaad ka istaagi i arag wey ha wareegaysanina waanku rabaaye marna afkabaad la bixi arabkaad la bixi soo maa saa darteed somalia waxay dhaheen arka maxay dhaheen lama sara joogsado dayib fatacaraduu lahu nabiga u bambixeenoo waa isu bandhigeenoo waa istuseen inay joogaan oo salaadda soo tukadeen xogtana hayaan xoolaha meesha yeelana ka warqaan bay nabiga u baaqeen muuqaalkoodii hiilkooda isu tusanaysa isu tukadeen fatabasama rasuulullah rasuulka ilah baa iyagoon la hadlin iyo siday masaajidka u soo buxsheen salaadda fajar yuu nabigu dareemay xiina ra'aahum markuu ansaar arkay oo soo buuxisa masaajidka uma qaala subanu wuxuu yidhi adunnakum waxaan ifilahayaa oon idiin malaynhayaa samictum inaad baqasheen anna aba cubaydata saxaabiga qiimaha badnaa qadima inuu la yimid la soo galay bishayin ay bimaalin waa loo maal iyo hanti min in baxrayn xoola ka keenay baad maqasheen maynabi alla waan soo tukanna ma yaqaana saxaaba runtay kuu sheegayaan innagoo soomaalida maaladay rabto maya waa unu ku soo salaamay waxayba wada soconaysaan kadibna hawshiisu kuu dhiibo hadday maxawlida waa soo salaamay runtaa la iska sheegaa imaam baa wuxuu yidhi xilli anugu waxaan aqaanaa ruux bani aadan uusan been ka badbaadi karin sheeg baa la yidhi wuxuu adoo sii seexanaya oo sariirta tegey yaa ruux kuu imanaya markaasuu kuulnaya show waad jiifto waan ku toosiyey maya waa ma seexanin weli adigoo asaga xurmaynaya oo isla yuusan nicin yuusan dhib u arkin waxaad dhihi ma seexanin hadda waxaa la mida ah. adoo sii gelahayoo laga inaad adkaartii intaad dhammaysatay seexdayba yaa lagu soo wici telefoonkaa dhici codkaad u dareemi ruuxu inaad seexatay show wadaadu waad seexatay maya waan soo jeedaaye adoo isgaranaynin ba adihi waan soo jeedaa weli ma seexadhin iska ilaaliya waa been haddi soo been maaha waa been waan seexay laakiin waa ku maqlaan baad iska dheh marka isu ruuxu caarina ama ku dhibsanin baa been loo sheegay marar badan inagoo garanaynin bidaar sibaq bay kugu gashaa ansaari warkooda waa cadyahay faqaaluu waxay dhi nacam ajalnabi allow haa waa maqalay abu cubayde warkiisa salaada annadu saaka waxay dhaheen waa xajun wa xaaja xaj maca alxaaja qolyii reer koonfureed qolyihi abgaal soo garan maysaa abgaal waxay dhahaan xaj maca alxaaja wuu soo xajinayaa xogow bagaashan uu soo gadanhaya hawlisu caddaysan muxuu leehay marka xaj maca alxaaja waa sax qur-aankaa sheegay walaysa calaykum junaaxun he an tabtaquu fadla min rabbikum suuratubaqara ka ahriya marka wl fiican weeye qolyaha abgaal dhaqamo fiicanoo soomaalida kaga fiican bay leeyihiin imaara islaamiya ku dambaysa aagooda odaygooda mas-uulka imaam bay yidhaahdaan idinka suldaan iyo boqor iyo garaad iyo isam iyo ogaas baa taqaanaan abgaal maxay yaqaanaan imaam hadday laakiin kharibaya dhaqankii way ku sutumanayaan aniga marma wad hadlaynaa faqaaluu waxay yidhaahdeen ajal nabi allow ajal nabi allow ha waxay dhahen culummadu nacam iyo ajal laba eray waxaa waye labaduba lagu jawaabo markuu hadalku yahay iijaab oo nafyi uusan meesha ku jirin laakiin nacam su'aal in lagaga jawaabay ku fiican tahay salaaddii ma tukatay ma nacam baa ku fiican mise ajal nacam baa ku fiican bay dheheen su'aal lagu weydiiyey ka jawaabideeda waxaa ku wanaagsan nacam inaad ku jawaabto xagga carabiyada laakiin markuu hadal yahay waxaa ku wanaagsan caadi ah ajal ansaari nebigu su'aal buu weydiiyey waxay ka soo qaadeen nebigu in waxba weydiininba oo layska ogyahayba hawsha bay ka soo qaadeen ajal bay ku jawaabeen nabi allo wadna aragtaaye su'aal ma laha wey hawshu saasay ajal u isticmaaleen bicluma qaarkood leeyihiin ajal bay dhanaba allaw haa yaa rasuul allah rasulka maqalay saasaan usoo tukannay waa salaatun he maca alxaaja mm, subxun maca alxaaja wey faqaala subanu wuxuu yidhi abshuru bishaaraysa nabig wuxuu yidhi waxbaas dhibina naba addunya culays kuma haysa haddii abshuruu khayr fisha bishaaraysta waammiluu rajeeya maa yasurukum wax idin farax geliya niyadana khayr u sheega fa wallahi allahan ku dhaarteen malfaqra akhsha calaykum faqri idinkama baqahayo allan ku dhaartay nabi maxamed wuxuu le alayh isalaat wasalaam faqri iyo saboollo idinka baqi maayo inaad diinka kaga baxdaan inaad u gaalowdaan faqri inuu diinka idin weydaariyo baal martaan adduunyaan idinka baqaya xoolo iyo qino ayaa aafada idinka baqahaya nabi maxamed waa aabbihii muslimiinta waa waayeelkii muslimiinta waayeel dhimanaya ama sii socdana waxaa lagu yaqaanaa caruurtiisu inuu xogo adduunye hebel intaa hala siiyo bal hebel yuusa gaajo dhiman intaa hala waxay nabig wuxuu uhi maya anugu waalidiinta waa ka duwanahay hmm. anugu gaajo inaad u gaalowdaan ama dhib idiin geysato kama baqahay maxaa idinka baqahayaa in adduunya ku kibirtaan intay badato ay adduunya aafayso walaakini hase yeeshee akhsha waxaan ka baqi an tubsad dunya adunya in la fidsho oo la laydin badiyo calaykum dushiinna kamaa busiad sidii loo fidiyey man kaana qablakum dadka idinka horreeyey reer banu israa'iil yuhuudiya nasaaro adduunya lagu sii daayey loo fidshay markaasay ku halaagsameen fatanaafasuuha ay fatatanaafasuha markaasay ku baratameen ku tartameen cafwan fatanaafasuuha ku tartantaan idinkaa ku tartamahaya kamaa tanaafasuuha say ugu tartameen in adduunya laydinku sii daayo ood ku tartantaan ood isku dishaan siday yuhuud iyo nasaara iskugu baabi'iyeen baan ka baqahayaa fatuhlikakum id halaagto kamaa ahlakatum say u halaagtay adduunyo la badiyey oo laydiin fidiyey oo laydinku sii daayey kadibna lagu tartamo lagu colloobo laysku dulo lagu halaagsamo ayaan idinka baqahayaaye gaaji iyo faqri iyo saboolnimo igu waxyeeraan inaad u gaalowdaan diin nooga baxdaan nabiga kama baqahaya buur muslim cabdulahi bn camr bn caas baa kuu caddeeyey macnahan kuu fasiray nabigu wuxuu i adduunya laydin furi doonaa marka adduunya laydin furo tatanaafasun uma tatanaafasun waad ku tartamaysaan hebel iyun kaa xoola badinin iyun kaa wax badinin waxaa hadda suuqa ka yaalla ee ka jira ganacsata somal wax dhex yaalla ayagaa islaaya hadda ayagaa isdila kaayid iyo shirqool bay isku baabi'iyaan gaalay isku adeegsadaan sixir bay eberskaga dhigeen mukaambe meesha fadhiya loo tegaya eber munyadii gaaris lacag bay ka dharagtay sixir baa laysla taagayaa soomaalida meeshan islii fadhiya warkeeda idkuma haysaan wadaad u nuqaadaa warkeeda helhaye aafaa meesha ka taagan adduunya jacayl waa lasfooricin miskiin meel iska fadhiya dukaan yar baa kor isagoon joogin baa loo tegi ka guur saddex baaba lagu qabtay bil war caruurtu afka ku qaadanhaya iyo bagaashkiis meel u dhaqaaqa yaqaan ilaahu kan qabo kow asna wadnaha istaagay dhiigkar baa ku soo boodi gaas baa ku dhici sankor baa soo boodi wadnaha lagu dhufan meel laga hay waa gaadh hindiga ku carra jarmal wareegayso haddaanoo miskiin markaad bara kicinayseed ii turi weyday allana adna kuu turi maaya dee lasu naxariistaa isku ogaayo adduunyadu gobanimay rabtaa baashan gooni idinka baahan tahay turid ba idinka baahan tahay naxariis baa laydinka rabaa danqasho ducafada masaakiinta yaan laisku tiiganin meesha waa shaqaysanhayaa bese ma ah nabi wuxuu yidhi tatanaafasuun adduunyadaad ku baaratamaysaan uma tataxaasaduun adduunya marka lagu tartamo maxaa iman waa isxasdaysaan anugu boqolkiiba toban baan sanadkan hebel muxuu faaid boqolkiiba labaatan shan weyga dukaan dukaankiisa wuxuu haystaa meel fiican oo faras magaalo iyo hawl waddo fiican asagaabaa laga hoos guurahayaaba miskiinkii dukaankiisa asagaaba la foodhicinba islaanti baa lagu diri kii meesha looj kale lagu diri waa la kicinhaya waa xasad xasad weeye macaamiil fiican buu leeyahay macaamiisha waa laga shukaansanba kaalay anaa ku haya mid ka fiicane wixiise feeg waa jiniis wey maxaan ku hayaa jarmani baan ku hayaa turkish wax waa maxay waa xasad tatanaafasuun uma eesh tataxaasaduun nabigu wuxuu yidhi uma tatadaabbaruun marka la isxasta maxaa la iman in dhabarka laisu jeediyo uma tatabaaqaduun kadib waad isu cadhonaysa waad isnacaysaan muslimiin isnacaynaya maxaa meesha yaalla islaan ma jiro la kala tag altanaafus uma ataxaasud uma tadaabur uma attabaaqud afartaa xaalay adduunya lagu tartamay keentaa waxa idin haysta idin baabi'iyey gaagaad fuqarada haydeenee xalay hawsha idin sheegay labada koobi shaha iyo laba faaruq lasoo raacina waa isjeclaydeen akhi iyo ukhti baa isla haydeen hadda waa warkiinna wad ogtiin kulley ilaahay baasha naga samata bixiyo muttafaqun calay idan adduunyadoo la iska yareeyo oo qalbigooda aysan ku weynaanin aakharana la shinsado saacad walbana geeri iyo wad meeshan lasoo dhigtoo lagu fikiro hada huwa zuhd ama addunya in lagu tartamo laysku xasdo laysu dhabarjeediyo laysu naco waa dhaqan gaalo wayna ina halaagaysaa wa can abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canhu qaal jalasa rasulla rasuulka ilahi baa fadhiista cala mimbari mimbarku ku fadhiistay madiine masjidkeedii wa jalasnaa xawlahu nabiga agaarkiisaanu fadhiisannay hareerihiisaanu fadhiisannay ruuxu markuu mimbarka saaray ama hadlahayo sunnada waxaa weeye nin walba meeshuu fadhiya inuu ka soo jeedsado uu soo qaabilo saa intii loo fadhiista qablaa la dhawri maaye waa soo qolaabi kadibna ruux hadlayaad fiirinaysa hadihi sunna saasaa la doonaya wajalasnaa xawla nabigu agagaarkiisi ama xawla mimbari baanu fadhiisannay hareeraha iyo dhinacyada mimbarka faqaala subanu wuxuu uhi calayhi salaat wasalaam maalinka ayada inna mima akhaafa calaykum waxyaabaha idinka cabsanayo waxaa ka mida min bacdi aniga gadaasha markaan xijaabto maa yuftaxu calaykum waxaa laydiin furi doono min zahrati dunya addunya bilicdeed ah iyo wazinata quruxdeeda ah xoolahan adduunyada waxaasaan idinka baqahayaa sayidina cumar markii loo keenay intii reekester ay jabeen qolyihii majuusta dabcaabud dabcaabudka intii lagu duulay saxaabadu aad ba ugu le'deen ay meel saareen ee sacd waqaas iyo ciidankiisii iyo khaalid iyo nimankii shuraxbiil iyo raggii ragga ahay khanaa'imta la keenay masjidkii nebi maxamed ba waxaa laga soo buuxshay dahab iyo fido hanaaimtii faygii khumusulkhumuskii baa meel layqiyo la waayay salaad fajar halkaas wuxuu arkay karoorka yaalla marya intii las muxuu waxa wuxuu leeyay waa khanaa'imtii iyo khumusulkhumuskii reer kisra iyo reer furus wey reer eh, ka faydo waxa dahab yaalla waxa fido taalla masaajidka dhan baa buuxa in yaroo lagaga tukaday baa ka soo hadhay markaasuu ilmay wuu ooyey al saydina cumar waa sidee suraqa weydiiyey anasi maxaa la ooyi yowmu nasrin wa cizin weeye maalin macatabiye jabtay weeye maxamedin rabbi quweeyey maalin la farxoo la baytamo weeye maalin la damaashoo la dabaaldego weeye maalin la baroortoo la oymay waa ku sida sayidii saad moodeen maaha baashaan buu qoyskii soo gasho ee eh? fitnaa gashoori waagaan baahnayn in xabadda rootiga kala goosanaynay ayaa noo dhaanta dahabkan iyo fidada waadna arki doontaan buui adduunya hadday timaaddo fidno iyo balaayana sug ay noqota haddii isagoo nool baa yaa lagu kala dhaqaaqay oo wax badanoo isbedelay oo burbur badan yimid waxaan idinka baqayaa maa yuftaxu calaykum waxaa dushiinna la furahayo min zahrati dunya adduunye ubaxeeda ah, bilicdeeda ah, iyo wasiinataha quruxdeeda ah muttafaqun calayh aafadu waa intaase fakri ma idan faqrigu inta badan lagama baqo aanana ooma aha inaad ku aafoodo diin kaga baxdo kala in اlinsaana layaطغى araahu اstaghnى walow basط اllahu lcibaadi الriزqa he labaqw fi اlard u fiirso gaajo haddi laisku dhuujiyo diinka laga bixi qur-aanka ma sheegin sunnaduna ma sheegin laakiin baashan haddii la fataho la sii daayo wax yarba xerada ku soo harhaya waxyarba xerda ku soo hadhay midna ogow maslaxadaada rabbigu ku abuuray baa kaa yaqaan adiga maslaxadaada dantaada allih ku abuuray baa kaa yaqaan ilaahow sida dantayda igu maamuldhe markaad ducaysanayso hadhihi sidii habartii hadda kahor wadaadkii somalia u timi tiri sheekhow rasmasur baan dhowr ku dhacay ii ducee inaan ku baaso doorkan wuxuu i hadday maslaxa kuu tahay allah kuu sakiro laba goor bay igu ducbeet haduu jooji hawshaasi laba goorbay igu inaan baase ku ducee waxaa la yidhi saaday u tagtayba baf gaari maray carruurtii gaalaa kala qaadatay lagu kala teg maslaxadayda haddaad kari weydo waxaad tidhahdaa marka haddaad xoogu baasha jeceshahay waxaad tidhahdaa ilaahayow xataa shayga aan raba adaysan dan iigu jirin dan ii geli maslaa ii geli dheh yamxu allahu maa yashaau wayubit ilahay wax bedeli karee haddaadan ka hadhayna baasha waxaa tira ilaahu kama hadhi karee khayr ii geli sayidina cumar eh, xadiidkiisii ilaah wuxuu yidhi haddii aad igu qortay saciid kitaabkaada igu qorteen hadde waa khayr oo igu sii xaja halkaa iga tirin ilaahay ou meesha ha baabiinni waxaad ku qortay haddaad shaqi ii qortayna ilaah intaad tirto saciidun iigu qor wax walba agtaadu yaallaaye sidna cumar bay ka sugan tahay marka waxay dheheen waa ruux ilaahay aad u jecel aadna u cabsanaya warkii wey ee laakiin qalin wax ku dhacay lama badalayo laakiin dawaawinta kala duwanoo qayba wax laga tiraa jira hadda kahor baa idinkala hadlay waxba ku sii mashquuli maayo almuhim addunya ha layska ilaaliyo wa canhu can abi saciidin radi allahu tacaala canh ana rasul la sal lay waslam qaala nabigu wuxuu yidhi ina addunya adduunyadu xulwatu dhadhan bay leedahay xulwatu waa macaan tahay sankaada la raaci carabkaa la raaci xoogo carabdhaqaa ku jira baashu baal saalan ma aha xulwatu mid macaan weeye khadiratun ishana u roon khadiratun in laku doogsato cagaaran shayga macaan xaggana cagaaran aad baa loo jecel midabka cagaarku wax walba waa ka quruxsan yahay shayga macaanna dhadhanoo dhan waa qaatay inkastoo baryahansan kor la iska ilaalinayo ina dija xulwatu waa macaan tahay khadiratu waana cagaaran tahay bimacnaa dhadhankeedu wax walbaa waa la jecel yahay wey noolahoo dhan ba waxaa macaan jecel khadiratun ishana waa u wanaagsan tahay isha waa cagaaroo waa shay cagaaran wain allaha subxaanahu wa taala nabig wuxuu u jeedaa nafti baa jecel waa lagu wada naban yahay nafley oo dhan baa daba ordi wa in allaha subxaanahu wa tacaala ilaahayna mustakhlifukum fiiha ilaahayna wuu idinku eegayaa adduunyada wey khaliif buu idinkaga dhigi wuu idinku sii dayn qaabkaad u maamushaan buu fiirin kusimayaal baa laydinka dhigi imaamka markuu tukanayo haduu hawl ku soo korodho ninkuu u dhiibto ee igu siisan salaada u yidhaha mustakhlaf weeye mustakhlaf imaamkuna waa mustakhlif khalaa'ifa fi larda layska dhigahayaa bimacnaa waa laguu siidan gadhow lagu daay gafuurdhaaf weeye wataasi addunya wax ka keena laydin odhanaya fa yandur rabbi kayfa tacmalun waxaad samaysaan kayfa saad u ma ilah baad adduunya ma oo aakhara u kaalmaysanaysaan mise waad ku kibraysaan fattaqu dunya addunya iska ilaaliya iska dhawra iska jira weeye fattaqu dunya addunya iska jira weeye wattaquu nisaa dumarna iska jira dumarka tarbiyeeya diinta ku toosiya yaysa idan fitnaynin yaan lagu fitnoobin rawaahu muslim baa wariyey xasan albasri baa la yidhi yaa su markaasuu ka jawaabay ardayga wuxuu ihi ya aba saciid ina alfuqahaa yukhaalifuunak fuqahadu masalada qaabkaad uga jawaabtay qaab aan ahayn bay oga jawaaban waa kugu khilaafeen buui ardayga buu ku xanaqo wuxuu idhi wahal ra'ayta bicaynayka faqiihan way xag ma faqiih baad ku aragtay meeshan adduunka maanta jooga mise khudabaad ku aragtay iyo wadaaddo culummo ismoodahaya inama alfaqiihu faqiihu waxaa weeye alzaahidu fi اdunya albasiiru fii diinihi wuxuu idhi faqiih maada arage been ha sheegin anugu faqiimiihi kuwaad sheegaysa fuqaha ma aha faqiihu waxaa la yidhaahdaa waa alzaahidu fi اdunya albasiiru fii diinihi almudaawimu calى cibaadati rabbih ninkaasa faqiih le faqiigu ma aha in minhaajka la buubsaday iyo afarta rubic ee kutubta oo layad xoogo axkaam baan bartay abadan fiqigu waa maxay waa azuhdu fi اdunya albasaru fi اddiin basiira aragti wanaad leedahay aad ku kala socdo waxa san iyo waxa xun soomaali meeshay u guurayso mime loo guuraa oo loo geedistaa mise waa meel lagu baaba'ayo waanaad kala fahmayso haya raac kolba dhanka loo badan yahay oo siyaasiintu ku ciyaaraan sida kubadda kulbadha u tuuraan oo qabiilku ku ciyaaro oo qoysku ku ciyaaro oon mabdaa lahayn yani waa alzaahidu fi dunyaah albasiiru fii diinihi almudaawimu calaa cibaadati rabbihi inta ninkaasaa faqiih la yidhahdaaba ma aha hawlahan fiqi aad moodayso marka fataquu dunya addunya iska jira oo iska ilaasha wattaquu nisa wa can anas radi allahu أن النabiy sal ly slam qaal allahuma laa caysha ilahu nolol ma jirto aiiiya aysh xaqiiqi ah allahuma laa caysha caysh nolol dhaba ma jirto ilaa caysha alaakhira adduunyadu waa maxay waa nafkusasabida nolol ma aha addunya waxoodu nafkusasabid weeye caruurtaa wax lagu sasabaa bambalasayn baad idinku u taqaana soo maaha nafta nafta lagu sasabaa waxba ma aha nolosha dhabta aakhiray ah jirtaa allahuma laa caysha nolol dhaba ah allow ma jirto ilaa caysha alaakhira nolosha aakhira mooyeen haddaba mar hadday sidaa tahay adduunyada yaan lagu kadsami wey rawaahu muttafaqun calayh midka waa la isku waafaqay can anasin radi allahu tacala canhu can rasuli sal qaal yatbacu lmayita meydka markuu dhinta waxaa raacaya alaaatun saddex baa raaci xadiidkan waynu soo maray baabkii kooiy tobnaad baynu ku soo maray cashirkii labaatanaad cashirkii labaatanaad darsiga ugu dambe xadiiska ugu dambeyn habaan u malaynaya dib u fiiriya yatbacu lmayita maydka waxaa raacaya alaa saddex baa markuu dhinto saddex baa sagootiy ahluhu xigaaladiisii iyo reerkiisii iyo wa maaluhu hantidiisii baa raacya waa laga kafni waa laga xabaalqodi wa camaluhu camalkiisi xumaa ama samaa baa raaci labaduba fayarjicu inaan labaa soo noqon oo soo gurya noqonoon qabri kula gelaynin wayabqa waaxidun hal midna waa kugu hadhahaya yarjicu ahluhu reerkii way soo laaban faraha laga dhamadhaman sacbaa laisku garaaci habaaskaadii ciiddii gaadhay shirkaa laska jafi ruuxa ugu baa xoogu dadka dareeray wax yar ka hadhi daqiiqada ama saacadaah wamaalu hantidii way soo laaban wixii markaa lagaa kafna xooli waa soo laabanhaya dhaxal baa loo diyaargaroobi culammada duba la raadin wayabqaa camaluhu camalkaadii baa kugu hadhaaya waxa soo noqda waa maxay nabigu wuxuu ihi macnuhu waa maxay adduunyaa ay soo noqotay adduunya soo noqotay maxaa ku raacay aakharo wixii aakhare ama aad ku naargeli lahayd ama aad ku jannagelihayd baa ku raacaya adduun waaba sidaasba waad ka xubsiimani ka tagtay wayabqaa camaluhu ilahay camalka noo suubiyo muttafaq calayh wa canhu can anasin radi allahu tacaala canh qaala qaala rasul l sl lay slam yu'taa waxaa lala imanaya oo la keenayaa biancumi ahli اdunya cafwan biancami ahli اdunya adduunya ninka u raaxa badnaa ee u nicmo badnaa ee u ladnaa ee u dhaadanaabaa aakhre la keeni oo min ahli الnaari ahlunaar ah wixii ahlunaar ee gaal ah ninkii gaal ee maanta ugu qiimo badnaa ee adduunya soo maree ugu dhaqaalo badnaa xagga adduunya ugu wanaagsanaa oo ahlunaarana ee aakhare la keenaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaama fa yusbaqu waxaa la tiimbin fi naari cadaabka sabqatan hal mar lama khursinaya saa intii loo qabto yaa hal mar la geliy markaasa laga soo bixin su-aal baa la weydiinaya marka uma yuqaalu waxaa lagu odhan ya bna aadam ina aadanow hal ra'ayta ma aragtay khayran wanaag qadu weligaa maku soo marin weligaa intaad noolayd fartaada ma muudsatay wax nicmo ah adduunyu malab yar ma leeftay waxa nicmada ku soo martay miyaad xusuusataa hal mara bika maku soo maray naciimu nicmo qadu weliga khayr ma aragtay wanaag ma aragtay nicmo ma aragtay fayquu laa wallahi yaa rab waaba dhaaranhayaaba weliba ilaahw allaan kugu dhaartay allow ma arag buu leey khayr ma arag inta adduunka joogay nicmana ma arag waa ninkii adduunya ogu nicmo badnaa ogu hanti badnaa ogu caafimaad badnaa maxaa yeelay maxaa halka maree jahanama juq la ee laga soo bootiyey wax walbuu halmaamaya maskixiis waa tirtirantay wuxuu xusuusta ma jiro afku kala qaadahaya ah, balaayo markay dhacdo mogtaxa ma jiraane balaayo hadday timaaddo waxaad xusan lama arko laa wallahi yaa rab mayuu odhanaya ilaahay ma arag wax nicmo ah wax khayra ma arag wayu'taa waxaa la keeni sidoo kale biashaddi الnaasi dadka midka ugu daraa ee ugu adka bu'san xagga dhibaatada bu'san xagga balaayada caafimaad darro cudurro xanuun faqri gaajo macluul saxariir iyo silic adduunyo kii ugu daraa bini aadam baa la keenaya oo min ahli janata ahlu jannada ah muslimiinta dadka islaamka sheegta ee muslimiinta jannada geli doona ninkii ogu baahi badnaa ogu rafaad badnaa silic soo dhammaystay isxariir adduunyo ayaa la keenayaa oo ahlu jannaa fa yusbaq asna sabqatan hal mar baa la tiimbinayaa jannada la gelinayaa markaasaa laga soo bixin fa yuqaalu lahu waxaa yabna aadam ina aadanow ila aadam baa dhalaya hal ra'ayta bu'san qau weligaa dhib adduunka ma ku aragtay hal ra'ayta ma aragtay qau weligaa bu'san dhibaato rafaad ma soo martay hal mara bika maku soo maray shiddatun dhib maku soo maray qau weligaa fayaquulu laa wallaah asna waa halmaamay nicmadaa yartaa wax walba halmaansiis jannada dee hawsheedu ma aha jannada dee hawsheedu wax laga sheekayn kara ma aha laa maya wallaahi alla adaan ku dhaartee ma arag ilah u cudurdaaraya maxay ruux miyidkiisa waa tegeyba nicmad waxdhan waa iloobay mimirigu waa tirtirmayba foomaad baa ku dhacay yani wax la miisaami kara markuu nicmadaan arko wixii dhib ahaa dhan wuxuu noqonayaa agtiisa inuusan dhib ahayn gaalkii markii naarta la geliya wuxuu soo maray ee nicmahayd wax isu beddelaysaa weligiiba inuusan neefsannin buu moodahaya iska da inu nicmo sheegay ilaahay naarta naga badbaadiyo jannahana siiyo isagaa gacantiisu ay ku jirtaay maa mara bi ima soo marin boodhanay addoonka muslimkaa bu'sun dhibaato baahi ima soo marin ima soo marin qatu weligay ra'aytu ma arag shiddatan rafaadna ma arag qatu weligay rawaahu muslim wa can ilmustawrid ibni shadaad radia allahu tacala an alqurashi alfihri qaala saxaabiga wuxu uhi qala rasul sal slam ma dunya addunyadu ma adiikanaba kugu il addunya aakhara in aad fahanto waxay kale madunya adduunyadu ma aha fil aakhirati aakhara marka la barbardhiga ama loo fiiriyo ilaa milu maa yajcalu axadukum usbucahu fi اlyami falyandur bima yarjic nabigu wuxuu ihi adduunya iyo aakhara marka fiiriyo oo ma aha tusaale waxaan ka ahayn ilaa milu ma shay tusaalihii mooyeen maa yajcalu axadukum midkiinu intuu yeelan maynu isbacahu fartiisa filyami badda uu geliyo biyo qulqulahayo webi bad farta geli maxaa kaa raaci axyaar oo qoyaana dhibic dhibicdaas iyo badda weyn marka lasu fiiriyo xaggey isu joogaan waxba yahay biyo meesha farta waxba kuma yaallo iyo adduunyana waxay isu yihiin far bad la geliyey wixii kaa soo raacay isku waxaa adduunyadii nabiyulaahi aadam abuurkiisa ilaa qiyaami saaca wixii maal iyo hanti iyo nicmo adduunya dhan waxay la yihiin badaha waaweynoo farta saa loo geliyey qoyaanka kaa soo raca adduunyadiiba ah inta kale badda aan ahe aakhara iyo janna ah isuma adduunyadu ma aha fi laakhirati ay binisbati ila alaakhira aakhira marka la barbardhiga ama loo eego ilaa mil maa yajcal axadukum isbacahu inuu midkiin fartiisa geliyo un mooyeen filyammi biyo bad falyandur ha fiiriyo midkiin ha eego bima yarjicu fartu waxay la soo laabanayso fartu marna waa la tadkiriyaa oo labbaa laga dhigaa marna waa la dhadigayo mu'anaf baa laga dhigaa dhiba ma laha rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey yacni adduunyo marka qiimaheedu waa sidaase yaan laysku baabi'inin gobonnimo ha lagu noolaado ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado aakharana ha loo tala dhigto dadka ahlu adduunyada ana habunbunina weligaa iska ilaali oo isla kala tegahayaan maalin maalmaha kamid aws ah bnu kaysaan alyamani ninkii taabici qiimaha badnaa yaa wiil kibirsan oo u dhalay sulaymn abdilmelig ayaa daawuusoo meel fadhiyo xer wax u soo dul istaagay wuxuu arki jiray marka la arko in loo boodo ole waa wiilkii boqorka la yidhaahdo wadaadduhu weysadu ka jabto xertu soo kala yaacaan buu arki jiray daawus xadiidkiibu iska wato maba fiirininba agu ka istaagay agu ka istaagay maba eeginba xataa wiilkii xanaaqsan baa iska tegey aabbihiiba midhaa ku soo dacwaynaya xerta baadhe daawuso maxaa kugu dhacay ibna amiir almu'miniin wey madaxweynaha wiilkiisi wey waa ku sidee xataa madan salaan iska daayay maadan fiirinin wuxuu yidhi aradtu an yaclama ana lilaahi cibaadan yazhaduuna fi bayna yaday wiilka inaan cashir hayay buur darsi lama halmaamaan ah baan siinayay waxaan barayay buu idhi inay adduunka joogaan addoommo aan dan ka lahayn asagiiyo aabbihii waxay gacanta ku hayaan idab baan barahayay idinkuna caabad ku haysaan aamusuu yidhi idab buu yeelan doonaaye yani qolyahan hasku yes boosta joojiya cilmiga xurmeeya wax iska dhiga wallahu subxana wa tacala aclam